yacrabu naasu dadkiya dhididaayaan ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama xataa yadhaba carabuhum carabu naasi dadka dhididi umti kutabto kutimbato fi lardi arada dhahdiya kutimbato sabciina todobaatan diraacan min diraacin dodhonge wayuljimu huwa caragii sugahay xakameeyey hum annaasa dadka xakamo oo kale afkan deere xataa yabluga huwa caragaas inti kudeero aadaanahum aadaan annaas dadka dhegeyaalsa kudeero mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa macnaa yadhabu tabe huwa arag fi lardi arada ka tabe macnaheed mayba yakusu tim yanzil huwa aragi degey fi lardi yaka dege wayakusu huwa aragi yani timbidey fi lardi arada dhadiya timbide lmj an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay baab lkoof yaka jarnay hobsadii baabshe rasuul meray sala allahu alayhi wasalam yacragu naasu dadkiya dhiridaayaan dhidika kooya siriidaha dhawaadata dadka dhiridaayan ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama xata yadhaba ilaa kutabo caraguhum caragu naas dadka dhididi onti kutiimbuto fi lardi arad kutiimbuto sabciina todobaatan kutiimbuto diraacan min diraacin dhudhunge todobaatan dhidimya dhidid dhididio hoosun galaaswa wayuljimu huwa caragi sugahay xakameeye si hambaaw todobaatan a dhulka tiimbade hadana korahambahe xakameeye hum annaasa dadka xakameeye hakamo kalaafkan gala dhididi xataa yabluga huwa carag ila usugahay inti kudeeraw aadaanahum aadaan annaas dadka dhegeyaalsha kudeera xadiidkana mutafaqun aleyh mutafaq waay wamacnaa yadhabu huwa caraga tabe dididiyade tabaase fi lardi dulkatin badaase ka tabaas macneed e yanzilu huwa caraga suge degey fi lardi dege wayakusu huwa caraga suge timbade fi lardi timbade wa ah yani taasu sidada diyaas maalintaas baawalkoof yakajar ofsad maalintaas jerta lanka ilaahay kubedbaadi maahayna iriido kuleelkasa asiibay yani todobaatan dodhongiya dulka oosan gale lamdhididiis islayka daas marka damben korsheyan labahaas ilaa dadka bersho yani dhegeyaalsha kudeerto dhididi dhididi oo kuleelka dhidi samayso daraaje wacanhu an abi hurayrata radi allahu anhu taala anhu qaala abi hurayra naygogolay kuna unamayaanay maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca shayalijarni id wakta samica rasuulka may dheegay wajbatan jug iyo dheegi faqaala nabiyu na umay kagolay hal tadruna kasaasana ma hada lwajb ma hada jugdun de kasaasana jugdun hada dheegahaysan kasaasana kulnaa un mirnay allahu ala warasuul rasuullaahi aclamu ogaan badan ali rasuul shay ogu qaala nabiy naumay golay hada jugdun isin dheegasen hada sawtu soobkun isin dheegasen xajarun waayo sawtu xajarin shiidko soodkayo rumyahu xajarka bihi rumya bihi bilxajari latuuray fi naari naarati lakutuuri mundu sabciina todobaatun laakubilaaw kariifan min kariifin sanade fahuwa xajarki suga yahwi hoobade fi naari naar fijeka hoobade laan hada naar deeri xata ntahaa naarta kahoobadaay a xata ntahaa ilaa an kuyoolow o shiidki sugaay hajarki ilaa gacriha gacri jahanama jahanama salshe an kuyoolow fa samictum ree deegden wajbataha wajbata jahanam jahanama jugdiye deegden shiidkiy asiibay jugdiye tan isin dheegasen waay sawa muslim muslimiy wadiskana weri wacanhu can abi hurairata qaal abu hurayra may golay kuna unaani maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay maca sheeli jarni idogtagaasa samicahu rasuulka may dheegey wajbatan jug iyo dheegi yani sawt wagooci sheey shey dhiyaw shay soodsa shay marki jugaraw yani jugdaraw sood kasa dheg wasubudu ala shay shay shay kor shay kadhi jugmera sood kasa dheg faqaala wajbatan sood iya dhegi jug jug iya dhegi rasul faqaala nabiy saadkana dhege faqaala nabiy naomay golay hal tadruna kasaasana ma hada sawtu soodkan oo jugdun e kasaasana kulnaa un meernay allahu warasuluhu aclam ilahi rasul she qaala nabiy naomay golay hada jugduntan e wajbadan hada lwajba jugduntan sindhegahatan xajarun yani wa kay yani sawtu xajarin wa shiidko sooshay rumiya bihi bilxajari shiidka lakatuuray fi naari naarsadaati lakagamay lakatuuri mundu sabciina min sabciina todobaaton laakubilaaw lakatuuri kariifan min kariifin sanade alkariif manaa deeralan kasay laakin hadda min ilaaq lbacli wailaalkasi lkuli deerto ulsheeli sheegi yani sanadka ulsheeli sheegay kuli sheelanajeed todobaaton sin iyo shiidka sadankaroray gowshelkaridi amanti lakuriri lakurooga todobaatan sini ad lakurooge rasuulka sala lahu alay salam oo dareerayla fa huwa xajarkan kan yawi hoobadaay fi naari naara ka hoobadaay alaan ada ka hoobadi hata intaha ilaanku yoolow wa huwa xajarki ilaa gacriha gacri jahanam jahanamadi salshe inti nku yoolow fasami fasamictum degden wajbataha wajbata jahanam jahanamo jubdiya dheegahay tan rasuulka yani sin gudugi intu todobaatan sini shidlaka gudiya hoose ekarooray kolka untaasa la buuye ilahay dhaarday laamlaan naar ilahay buuya oo buuya jini iyo nayo bin aadam aka buuye eri naarta buuye er ilahay kolka si oo langubmigan galo ilahay lan toogo waana yani lankudheerado wali lakukubadbaadi lahay la weydiyo baawal koof la obsado lambaayo awaama yura adiska muslim imaam muslim iyo wali an adi ibni atimin radi allahu taala anhu qaala adi may ka goray qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay goray ma minkum ising masin kumidaan min axadin axadun axad masin kumidaan ilaa sa yukalimu may la hadal doone adkaas rabu rablaadi aadka rabi shay la hadal doona laysa baynahu bayn alahad wa baynahu bayn yani bayn allahi ilahay dhaadiyooda tarjumaan tarjumaan haan fayandur hu aadka firiye aymana midig minhu min alahad aadka midigdisa firiye falaa yarahu aadki marag ilaa maagilarga maayn kadamahu aadka marisa siday wayandur hu aadka firiye ashama bida minhu min alahadi aadka biditisa firiye falaa yara marag ilaa ma camal kadama sormarsidi hoo kheer hoo sharin walisu camal fali yo lay arage وayndur firiya bayna yaday yaday aad aad kortisa firiyay falaa yaraahu aadki maragaw ila naara naar leerage tilkaa wajihi waji shay gaabil shay halhaasi faatagu naara rasulka sala allahu alay wasalam naartaso isku jira walow bishiki tamratin timirto dhinisheeda haatehen gaashamada gaashan waldada sadagadaas walka gaashamateen mutafakun aleyh hadiskana mutafak wa وan abiy bni xaatimin radi allahu taala anu qaala cadimay ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka koray ma minkum isin kumidaan min axadin axadun axad isin sin kumida mijar ilaa sa yukalimu may lahadlo doona axadkaasoy rabu rabulaxadi axadkaas rabi shay lahadlo doon laysa baynahu bayn alaxad axadka dhaadis iyonayo wa baynahu bayn allahi ilahay dhaadiyo na un ahaan of kas ilahay horsurume kusoo tarjuma tarjumaan jarnay kulisho baclaa lisa yani yani qur-aanka kahay carabiya of kasta ka hadlay yani waa ka giyaama dili der dadka dhon yani may bu ahaa loogadon carabiya dadka dhon ka hadlaaya kolkan ilahay lahadle ofka usoo dakis walban ka jar fayandur hu aad kafiriy obsade ilahay hortisa durinya aymana midig minhu min alaadi aadki midigtisa jeeday moode falaa yaraahu aadkim aragaw ilaa ma camallay arage khair ishar gadama huwa aadka horumarsaday wayandur hu aadka firiye ashama bid minhu min alaad aadka biditisa she firiye falaa yaraahu aadkim aragaw yani ashama ah, markidi ley yani wa kay fayandur firiye aymana midig oo minhu min alaadi aadka midishay janib alyamiin mana janib alyamiini midig dinisee fiiriye falaa yaraa maraga ilaa ma camal gadama huwa ahadka hormarsadi maho kheere oo shalay wayandur hu ahadka fiiriye ashama bida minhu min alahad e ilaa janib shimaal bidi jihadiye fiiriye wa minhu min alahad ahadkaysa biditirta fiiriye falaa yaraahu ahadki maraga ilaa ma kheer ishar gadama s hormarsadi ma kheer ishar wali hormarsadi anas erage wayandur hu ahadka fiiriye bayna yaday yaday lahad ahadka hortisa fiiriye falaa yaraa hu ahadki maraga ilaa naara naar leerage maintilgawaji ujisakadulshan alaati naarkeede fataku naar naar isku jara wari rasuulka sala allahu alayه wasalam naar silin kubadbaadi lahay kadadaala isku jara naar kudhoorsada walow bishi fataku naara naar kudhoorsada walow bishigi tamratin walow kana litiga dhoorsado kabaada bishigi tamratin timirto dhinishe timirto farulshe balsa dagaytan kudhoorsada naarta saybaul koof wa yani mutafakun alayh an abi dharin radi allahu taala anhu qaal abu dhar may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul may golay nia nara ana an ma ergay ma wal win ya arage laa tarawna isin aragaan wa asma an may dheegay ma wal win laa tasmacunahu isin an dheegaan abati sama samadiya yani yigyig artiyari rasul waxuga may sugnaaday laha lisama man sugnaaday anta uda ini soogayto an tusawita ini soogayto n sugnaadi may welay ma fiha fi sama samadi fishe mahaan mawdicu arbaci asaabica afar afarfarnyaad meelli saaraw mahaan ilaa wamalakun iyo waadicun bijay jabat jabat almalak malagaasay ujisadi saajidan hal sajudo malaga suge lilahi taala ilahin sajuda walahi akdaarday loo taclamuna isin ogaada lahayten ma walaagi yaclamu an oga ogaada lahayten lalaxitum gosolo faden eri rasuulka sala allahu alay wasalam galiilan lakan galil galiilan yani gosol yar iyo gosolo faden wala ba manaa mabagosolo fadnu wala bakaytum oy faden katiiran bukaan katiiran boor fara badana oy faden wama talazadtum isin mama cansada fan binisaai bilan mama cansada fan cala lfurushi firaashyaalka korsho wala kharajtum bahalahayten ila scudaati ila durugaati wadiyaalkiin bahalahayten tajaruna hal megangalaasana bahalahayten ilalahi taala ilah megangalaasano ilah nabadbaadilati walanugasi ogaada lahayten rasul rawa tirmidiy xadiidka weriye waqala tirmid mar xadiun hada xadiun wa xadiidkaas oo casanon can abi darin radi allahu taala an qaala abu dar may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay ini an araa ana anama argey ma walwiin oo laa tarawna isin argaan humaa argaan aisi macduuf wa waasmacu anaan may dheegey ma walwin laa tasmacuna isin dheegan maadan maagan dheegaan wal isin argaanen arage wal isin dheeganen dheege rasuulka sala allahu alayh wasalam abati samaa sameda hadamay dheegahay sameda gaylidi dheegahay rasuulka abati samaa samediya wa waxuka maynan sugnaaday lahaa lisamaai samedi mayn sugnaaday anta taxuka ini yani soodayto an taida an taida hiya samedi ini soodayto jiigjiigarfiyan sugnaadi a adiidka may lare yani waa kay masalan gorbogo kaldhaantis maargne kala gorbog iyonbdkror marki gorbog ror e, winlan saar yigyigere mana yigyigdasanlajeedre adati sama samediya yigyig arte yani soogaysiwa waxuga watabasa laha lisamay may insugnaaday may indhaboway insugnaaday anta iba hiya samadiyada ini gaylido yigyig art may weley ma fiha jumle cili oo kale walaa yigyig ras maybua ma fiha fi samay samadi fiisemahan mawdicu arbaci asaabica afar afarfarnyaad mawlaco mahana farfarnyaad miilna saara adiib saas wal yare hanasong makubinaawo ilaa wamalakun malagya waadicun dijay jabataw jabata almalaki malagaas ay wijisay diji saajidan haalin sajido malagaas lilahi tacaala ilahay khalgishaysin badinyiid ya rasuulka nin sheegay sala allahu alayhi wasalam yani ilahay khalgishay oo caabidiintu saabudahayn saasaan badinyiin samedin afarfarnyaad miilna saaraw mahaan galanto miilna saaraw mahan ilaa malaga sajusun alile ilahay aabude wallahi akdhaarday law taclamuun aysin ogaad lahayseen ma walwiin aclamu an ogo yani wa kay hadi ogaada lahayten lalaion gosolo lahayten galilan walyar gosolkin yaraada fadiyo mana yani obsisan gala faday gosolkin yaraada fadi wala bakaytum ooyi faden kairan bukaan kairan boor fara badana ooyi fadena ooytunlaka jara fadena ilahuna dardaadila guri faden wama talazadtum macaansada fana binisaai bilan ala lfurushi firaashyalo korsho yani makamaansada fanay maraasada fan a wala karajtum bahalahayten sariirtinga kutaba faden ilaahiya migan gala faden wala baha bahalahayten ila sucudaati ila burugaati wadi halkantikeen balaaten tajaruna hal magangalaasan ilalahi taala ilah ilaahay magangalaasan o oh. yani ilahay gargaar ku dalbaasan ilah nin gargaar ilah adaabkan oo oh, badbaadi eraasan mana hada faralahayten ilahay tuuga faden wa rawama yuray adbaa lkoof rawama yuray xadiidka tirmidi waqala tirmidi mari xadiun hada xadiun wa xadiidkaas oo xasano waabat bifatxi lhamzati alakri abat watajdid dai abat wataidu bifatxi tai alakri taido wabacda bacda tain hamzatun hakan sidaasoo masuulatun lakasriya taido walabid abid macnaahu may wa sawt raxli agalka soojeew agalka soojeew keb kebadiyo kal dhaanto soojeew sawt raxli agalka soojeew walkatiibi kalo katiib yani kalo kalo soojeew wa shibhi ma shibhi raxli walkatabi hay sawt raxli walabid abid may laleyo sawt raxli agalka yani soojeew walkatabi sawt lkatabi kal dhaamo oo gorbog lasaaraw soojeew i wa shibhi ma shibhi raxli walkatab kaldhaamiyaalkas oy kaliyaalkas iyo nayo racdagaas walishibaw soosyo yigyig daraaya wamacnaahu macna alxadis hadiska macnaa shaymaybua ana kasrata man khalga badanaantis fi samaai kasugnaadi min almalaaikati badanaantis oo alcaabidiina ilahay caabudaayan badanaantiyo iyo gad asfalas may ulusaytayha samadiya ulusayta ata abas samaa samadinti yigyig warta kasoodaytireed wamacnaahu macna alxadis hadiska macnaa shaymaybua ana kasrata man khalga badanaantis malaaig badanaanteed man fi samaai samadafisa kasugnaadi oo min almalaaikati e mankaas malaaigdaas oo alcaabidiina caabudaayaano ilahay caabudaayan badnaantoodiye kad asqalat hiya kasradiyede ulusaytay a asamaa samad ulusayti xataa adbati samaa samadinti jigjig warta kusoodaysreed wasucudaatu sucudaad mayla maylinglajeede bidami saadiya laki sucu walcayni sucu addurugaad bay macnaahu addurugaad waay yani wala kharajtum bahalahayten ila sucudaati ila durugaati dariigin buraga lagajami wa wadiyaalkan balaitin wamacnaa taj'aluna migan galaasan macnaha maybua tastakiituna migan galaasan lay gargaara dalabaasan migan galaalahaitin yani saas o an abi barzata abi barzata maylakuriyay biraayin alafri dadumazaay zay alafri nalalatabna cubaydin magaashi nalalatabna cubayd alaslami gabilsha aslami lmasbay radi allahu tacaala canhu maylakuriyay abi barza qaala abu barzi ninka goolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay laa tazaalu kadama cabdin odon lamisdgaas lamislugaad mazuulaya xataa yus'ala huwa cabdigaas inti lakuwarsadaw can cumrihi cumri lcabdi adoonkaas cumrishay lakuwarsadaw fima may afnaa katabiyay hu cumrogi katabi lakuwarsadaw wa can cilmihi cilmi lcabdi adoonkaas cilmishay inti lakusuaalaw fima may facala huwa cabdiga falay fihi fi lcilmi cilmigi kafali lakusuaalaw an maali maalil cabdi adoonkaasay maalshay lakusuaalaw min ayna anteba iktasaba huwa cabdiga kasabay hu maalka kasabi lakusuaalaw wa fima lakusuaalaw anfaga kabiyayhu maalka ka kabi waan jismihi jismishay jismilcabdi odoonka jirshayla aala fima may ablaaba kabaaliyeey kadhamayhu jismiga jismigan oo yani ohay doogahaye yani wakay masalan bubiragaay may kadhamayshasakuelintilkuraw sawa mayure hadiska tirmidiyo waqala tirmid may kole xadisan hada xadisan wa xadiskaas oo xasan xasan darji saxiix su-aal kastaba jawaabti haddaa halkan diyaarsato yalan baahan yirid ilaahay hadhowti hoobarti suranto sakere ma ras sa ere jawaabti ada diyaarsataln bal waan abi barzata abi barza may lakuriye birain al akri uma zain al akriye magashi nalalat ibni cubaydin nalalat bna cubaydin a magashi lankasersbani gabrish aslami langnasa radi allahu taala anhu qala nalal may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi e rasulki may ka golay laa tazaalu mazuulat ladamaa cabdin odon lamis lugaad mazuulayaan hataa yusara ay makazuulayan mawqif wa mawqifka oo maxsharka binaanka kiyaama dadka don kulmaayaan uborto markila kufoof binaanka lasurma ilahi rsusulsurma lanka sulmiila surnaaday lama isugaad mas-uulayan laa tazaalu kadama cabdin adoon lama isugaad mas-uulayan xataa yus'ala huwa cabdigaas inti lakuwarsadaw can cumrihi cumri lcabdi adoonka cumrishay lakuwarsadaw fima may afnaahuwa cabdiga ka dhamaayo cumrog cumrogun oo taas deertay konton jertay liidun afartun soddon meelo deerti may haka dhamaayt inti lakuwarsadaw jawaabti hase diyaarkado wa can cilmihi xataa yusala ilaa lakusuaalow can cilmihi cilmi lcabdi laku cilmishay lakusuaalow fima may facala huwa cabdiga falay fihi fi lcilmi cilmigii kacamal faley may kasuubidi inti lakuwarsada lanka cilmilansuul wa can maalihi maali lcabdi hataa tusala hataa yusala ilaa lakusuaalow can maalihi maali lcabdi odoonka maalkii lakusuaalow mazuulow min ayna anteeba iktasaba huwa cabdiga hakasabi hu maalka kuwasabi a min xalaalin ha kasabay am min xaraamin xalaalaha ku kukasabay mis xaaramaha kasabay inti lakuwarsada maalki maalka inta adurti maalka adurti intihay xalaalaha kukasabtay xalaaluhu yani waa kay cigaabun xalaaluhu xisaabun waha waa kay walkay le saabtame inta kusheenti saabtasayan wali halaala ah, kan kale dadbalangi gaabe kan arante wa fima aalaaw wa fima may anfaqa huwa cabdiga kanafagey hu maalka kanafagey lakusu'aalaw manata yusala huwa laa tazaalu gadama cabdin bilagadas odoon labisugaad maduulayan hataa yusala huwa cabdiga inti lakusu'aalaw fima may anfaa cabd nafageeyo almaala maalka nafagey inti lagu suaalaw maalka ma inta kadhiibti meel halaale oo ilahay yani fi sabiililahi kadhiibtay meel kasargale kadhiibtay mismeel xarame kutumutay meel harame kadhiibtay inti intaas kakuarsadaw maalkeeda dhiibti wa wacan jismihi laa yatazaal kadama cabdin mazula lama sugaas mazulaya hataa yusal alcabdu inti lagu suaalaw an jismihi jismilaag odonka jismisha jirtay lagu suaalaw ilan dhalinyar ahaay jir oo baarbaaray oo shaabaya gabi hordhaan indo yani kulli shay yani may hay shabaab ahay may kalku maya fima ablaah inti lagu soalaw wa can jismihi jismi lcabdi way jirshay lakusoala o hordhaan shaabka shaabkahay fima may ablaahuwa cabdig ambaaliye ku jismigaas ambaaliye jismigan kan eed waayel haka dhigdi may kaweeley waayel kaweeli in oo ilah irado ka cibaadadiisa sida waayel kaweele walbarashi fii sabillahi ka jartay misne adunyi nayo yani meel ilah iradon kahayne baale haka dhigday anti ulakawabsadaw mana rawaama yuriy xadidka tirmidiy waqaala tirmidi may golay baalkoof wa intaasi lakawarsado doona intaas jawaabti cadamtoy qobtoy waqaala tirmidi may ka golay xadidun hada xadidun wa xasanun darjadiisa san saxiixun aw saxiix waan abi hurayrata radi allahu taala an qaala abu hurayra may golay garaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasuul sha aki yawmaidin maalintaas ya tuxadisu sheekoyaase aradwad akbaaraha akbaara arli arad akbaartiye iyo sheekoyaas maalintaas yawmaidi zulzilat lardu zilzaalaha وakrajat اlarض asqaalaha وaqala الinsaan ma laha yوmaidin تuxadis akbaarha maalintaas akbaarte kusheekuyaas walal wali korshel kasuubi magariyaaso sheegasalili uma qala nabiy naomay kagoolay atadruna kasaasana ma akbaaruha akbaar larض arad akbaarti waliyat kasaasana qaalo asaabtu melen allahu warasuluhu aclam ilahay rasul sheego qaala nabiy naomay gole faina akbaara akbaar alarضi arad akbaartiye an tashada ini markaatnagato cala kuli cabdin ala kuli cabdin adoon kasta korshay kumarkaas nagatu o amatin ala kuli amatin adoomay kasta korshay kumarkaa bimaadi kumarkaas nagatu ay xamil alcabdu adoonka suubi ala dahri dahri lardi arada korshay kasuubi tagulu hiya arad mayraase xamilta lan yahow suubidi kada wa kada intaas intaas dambe iya suubidi fi yawmi kada wa kada maalin hebel hebel iya intaas suubidi saeraas mana aradi baabalaasa lilay fa hadihi tan iya akbaaruha akbaar lardi arada akbaartiya waramaasutatan kolka yani rawa tirmidiy markaati badan a qabto mana rawa tirmidiy tirmidiy wa adis kuriy waqaala tirmidi may kore xadisun hada xadis xadiskaas oo xasanun wa marko maylile jirka kida ba hadle ganyaga afkiba had afwal gobode hado dhong hadlaan jirti hadlaas saana weli lanka intaas mate samay intaas kheren ye markaati nagdaasanili markoona dulki naftis oo nahay kheerka lagasuubi hadle ama umaato korshe lagasuubi hadle kolka ofsi jarta baawa an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abu hurayra may kore gara rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulka ma akriya yawma idin maalantaas yawma idin idintaas yani tanwiintaas oy bedelon an ljumal jumliyaaliya bedelkuasatileraay yawma idin yawma id zulzilat lardu zilzaalaha waakrajat lardu asqaalaha waqala linsaanu ma laha yawma idin fesas antaasa bedelkuasa idintaas tanwiintan besa yawma idin maalantaas ya hiya arladi sheekoyaas akbaaraha akbaar alardi arada akbaartiay sheekoyaas uma qaala nabiy naumay golay atadruna kasaasana ma akbaaruha akbaar lardi arad abaarti walska saasana gaalo saabtimere allahu warasuul aclam hali rasuul shay og qaala nabiyna umay golay faina ina abaaraha abaar arad abaarti wala sheegato ilahin sheegaas maybua an tashada hiya arlayd inay markhaati nagato calaa kuli cabdin odon kasta korshay ku markhaati nagad o amatin ala kuli amatin odoomay kasta korshay ku markhaati nagad bimaagi ku markhaati nagad camila huwa cabdigu sugee camal falay calaa dahriha daari larli aradiyeede irisiya ka camal falay calaa dahriha calayha lay adlada korshe wal iskusuubiya kumarkaasnadaas taqulu hiya aradi meeraase camilta suubidi lan yahow kada wakada intaasi intaasa suubidi fi yawmi kada wakada maalan hebel hebel iyo intaas samaysi saaraasal fahadihi tan ya akbaaruha akbaaru lardi arada akbaartiya tan ahaatiyari rasuulka sala allahu alay slam rawa tirmidiy adis waqala tirmidi adis hada adis wa xadiiskaasoo xasanun can abi saciidin wacan abi saciidin alkhudri radi allahu taala anhu qala abu saciid may ka qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ila rasulkime gore kayfa ancamu kayfa sideeba ancamu anaan nicmoy side ana sen raacayso kayfa udayibu caishan nololaysa endib weldadew ahi waamru saacati qaribun jidan iyo sa rasulka iri sala lahu alay salam kayfa sideeba ancamu n wa side wasaaxibu lqarni buunki saaxiibshayna gadirtakama lugmaysaday alqarna buunki lugmaysaday afkanka jar wasamaca huwa saaxibulqarni dhugunsaday alidna fasahlay dhuguns mataa goorti yumar laamaraw binafsi afuf laamaraw laysugaay oretaan kuoreed afuufaw antaasayba dhiman seegnicmosureer mana yaamigi basaasan daw fakana alika algo fakaana dalika algowlo gowla koolkasay kaasa waa lamid saqula huwa koolkini uslaaday cala asxaabi rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki asaabtiy korsha ku uslaaday faqaala nabiy lahum ila asaabi mengarig ulu dhaha xasbuna allahu wa nicma alwakiil sa rawa mayuri xadidka tirmidi waqala tirmidi may kore xadidun ada xadidun wa xadidkaas oo xasanun darjiisnasan alqarno huwa qarno may leray asur bun wa bun aladi suurkaas oo gaala lahu tacaala ilahay biyobukar bixiye ilahay eray wanufika wal afuufi ari fi suri bunki la afuufi wa biyoba la afuufi ari ilahay yani waa kay masala may bu ahaa litaxaquqi wuquucihi diyow shay xaqiiqe eh wal dhii doono la ogiw saas daraadee may la kacbira ilahay kacbira wal afuufi fol wala fufim ana ilan wala hobini dhiyaayanba loogi xaqiiqa balan ogi besugo wal weeli wal arku alamayra wanufika wala fufi fi suuriya bonka yoba la fufi wala fufi nukifa ficil majule ficil maadu yoba dhiw mana haddaasi arso laraba zaydun zeda garaaci hoob erk yoba garaaciy mana wanufikan wala fufiyo wan waguriba wal tumid wanufika wala fufi xaqiiqu manaa wal dhii doono saas daraadiya maylan kacbiri maalo lan kacbiri mustaqbal wili mala fufne horajar laakin ilahay may kaabira wala kufi asaalka mala kufi may wala xaqiigo wal dhii doono kadaa sida tanga fasara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam fasiray ku koolka karnaga kafasri ku karna kafasri an abi saciidin alkudri radi allahu taala an qaal abu sacid may kaolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may kaolay kayfa ancamu ana ana seng raaxoysadeen necmoysaday ori addunya wala karaaxoysad etamaabe ha may welay wala kutabahayo diyaarlay wa saaxib lqarni buunki saaxibtayna kad iltaqama huwa saaxibulkarnagaasoy afka galaday alkarna bunki afka galad bunk shayba afkanka jar wastamaca huwa saaxibulkarnagaasoy dhugunsadahay alidna fasax dhugunsadahay mataa goorme yu'maru huwa saaxibulkarnagaas laamare binafki afuufaw laamare sugahay bes reed fa yanfuk reed afuufaw afkaanka jare uf dhelay sugahay bes uf dhe obler bes afuufale addunkuna bes yelbaka dabaabahay kalkun saas oo kale ta addunyadi intaas kudhimayin oo diyaarsangasanraacsa rasuulka sala lahu alay salam rasuullahi sala lahu alayhi wasalam iyo waktigaas roogi oo kutishay samaysay saas lahay adina geeka kun ishan boqol door marahay yani intaas darna la marahay iyo saas lahay rasuulka waktigaasi faka kolku maalin maalinti dobo diyaamada dhowilay fakaana sug wal sugdela maalinkaas geeg waa baro asalemana imaakas wal sugde fakaana dalika alqawlo kolkasoy kaas kolku inti saaslan deerna cibaado diyaarso iman diyaarso re fakaana dalika alqawlo koolkasoy kaase waa lamid faqula huwa goolkii soo uslaaday cala asxaabi rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki asaabtis korsho ka uslaaday waa lamid faqaala nabiy nabo marki dadki obsayin aragay yan lahum lil asxaabi asaabtinan arag goolo dhaha obsadahaytaan asan aragay ha goolo dhaha ar xasbunaa una kaafogaan allahu ilaahi wa wa nicma alwakiilu dhan la wakaalad leh wa nicma may nicmo lahaaday alwakiilu dhan la wakaalad iya nicmo lahaadi allahu mawlana mawlugaan iya nicmo lahaadi sa dhahalin awama yura adska tirmidiyo imam tirmidi وaqal merka kole tirmidi wa mahamed بن cisa yani xadiثun hada xadiثun hasan dajidasami a alqarnu qarno maylere kuwa qarno asur bun wa aladi surkaas oo qaal lahu taala ilahay ka golay wanufika wal fi suri bunki alafuuf ilahi kadaasdtaniye fasara may fasray hu garnagi rasuul ka fasri sala lahu alay slam garna bimacna sur saasa rasulka fasri وan abi hurairata radi lahu taala anhu qaala abu hurayra may ka golay qaala rasuul sala lahu alayه wasalam ilahi rasulsha may ka golay man kaafa lanki obsado adlaja hiraagodiye dheelmade waman adlaja lanki dheelmadoon balaga deere almanzila meeli manzil shahay sudega faday kaasala fadiya deere alaahoyaay ina silcat allahi ilahay badeecadiis gaaliyatun ti kaale waay rag ismahan ilahay badeecadiis alaahoyaay ina silcat allahi ilahay badeecadiis aljanatu jina waay rawama yura adiska tirmidi waqala tirmidi may ka golay xadiun ada xadiun wa xasanun xasan adlaja wa adlaja biskani dali wamacnaahu saara dheel madehay socday min awali leyl soode walmuraadu atashmiilu hanjeerado lamlajeed fi daacati lankoog obsado cibaadi badiyo obsada shareediya maya soof oo bilaa camal ay malfadaw obsade naara obsada shareediya oo camalna lahaynmaye lankoog obsada manaa dheel made maa adina dheel mato cibaado badido lambaranyiraabka kato ilahay soogdo daacad badid taasa obsada taasu manaa markaasa ilahay koo bedbaadiya cadaabka وan abi hurairata radi alahu taala anhu oo koofki horta ogaani manaa xadiska sheekh baabka dibdabooyahay kolku koofki ogaanay obsi jartay ha silanku badbaaday obsadi xadiska hakaadi kolku qala rasuul lahi an abi hurairata radi alahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka may golay man kaafa lanki obsad oo ilahay cadaabshay ka obsad adlaja yani guur yamiinkiya dheelmade si loogi saas adi masalan dadkan gabalkan deganyin baadidi oo kale meelon la deganyi odowa hadareere weerarhaas og leero la ba laguure mana aminimo laguurey meel amne lakahela fadiya languure mana kalkan kofkan addunyo roogan usun addunyadi maybu aha meel maxalul koof ah, hortiye koof jag elan kubedbaadew rasuulkan in tilmaamay sala allahu alayhi wasalam ay lang obsadise weela imanka saasan ahaa isigna saas weelaw man kaafa lanki obsado adlaja yani waa kay hilaabodiye hilaabodka dheelmade mana adlaja dheelmade hilaabodiye hilaabodka kae waman adlaja lankihiraabdiyonantiakaabarisane waman adlaja lankihiraabdiyon balagahu manka dere manzila ri manzil alamniya derew manzilki kaamin hada faday kabadbaado faday naftis helsi kabadbaado faday meera derew kalku addunyada saaso ahaan melka dheelmadaw safara lakueyi obsi jerta obsidaas linkubadbaado fadi cibaada la badiyo rasuulka sala allahu alayhi wasalam cibaadadana tilmaamay cibaadada ilahay daacadiis ilahayna yani badeece may gabe ere ilaahay oo qaal e rakiisan hayn dhafaro lakele la dhafaro lambahaniy aminka la dhafar cibaadada la badi naftala la degaalamo yani wa kay masalan saas meel ala meelba kheerka ee naftalka la degaalamo yani dhiban bahanta naftiya kalka saasalka ded rakiis malkelaw alaa hooyahay ina silcat allahi ilahay badeecadiis aaliyatunti aale waay rakiis in inyad amim isku hundirto dhahantan salaad marka hakor salaad suba erto sijiifato ka raaxaysato saas makeelaas badeecada ilaahay qaalo aminki dhafarto salaatulil dhafarto taraawiix tukato cibaado badido juhdiga samayto dadkan juhdi sameeyahay markaas taasoo kale samayto lambaa markaas adin yani heraas ilahay badaacdis alaa wayahay ina silcat allahi ilahay badaacdis haaliyatun ti gaale waay ragis makafidid gaalo walbi walbadan la dhiibu mana alaa wayahay ina silcat allahi ilahay badaacdisna aljanatu waay adi kugadatilfada waana gaalo mana rawaa mayure adiska tirmidi wagala tirmidi may gole adis hada adis adiska soxsanu waadlaja biskani daari uriya may laakiya biskani daari deelka kordhaosha laaki adlaja wamacnaahu macnaa adlaja adlaja macnaheed may wasaara huwa shaksaga socde min awali lail leelka ulshee socde yani guuri yamiinka dhonga dheelmade dheelmade walmuraad inglajeedada atashmir inglajeedad manaha socod oo inta kutabto gobolka kale saati jiredi mae inaad xinjeerato mahoduubato cibaadad maaragna andhafarto yani mahoduubato almuraadu atashmir hanjeerado way بطاacati ilahi dacdis ilahi dacd ilahi langanjeerad way وalahu ilahi وana aclam og وan caiشhata رadi الlahu taعala anha galad aiشh may gola samictu rasuul الlahi degi sala الlahu عlaه وasalam yagul rasuulka halka goolaa degi yuxshar الnaasu dadkiya lakulmiye yوم القiyamati fi yوم القiyamati قiyama maalinteed ya lakulmiye xufatan haal inkuu koblaan e curatan haal inkuu onayo darlaan e gurlan haal inkuu yuub gaban alakulmiye kultan may ka goole ya rasuul الlah ilahi rasuulkiisiyo الrijal والنisaء جaميca yndur fidiyay bacdm ilaa bacdima fidiyay qala نabiy naumay gola ya caaishato caaishoy almru amarka shaduki dornaash badango min an yuhima ini muruggeliyo hum annaasa dalika kaas murugili dalika lmadkur murugili arantu kuwinta eri kuodosta wa fi riwaayatin alamru amar ahamuki muhimsan yani murugsan waay ahamu ashadu laykadakanki dorango min an yandura bacdm fidiyo ilaa bacdin furi fiiliya inta ku darantar mutafaqun aleyh guran bilami lginiya laamujama ay gayra maktunina kula biro in hayn way ay yani an aishata radi allahu taala an qalat aisha may kagoolay samictu dheegi rasuul alahi sala lahu alay slam yaqul rasuulkaas kagoolaw iya dheegi yuxsharu naasu dadka la kulmiye qiyaama yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama xufaatan haali in kuu kooblaan eh jamcu xaafin xaafin lijamiici xufaadlaka jami wahuwa an yakuna alinsanu bigayri kufin walaa naclin wa kofki ni iskaalso katingni ninka jarne kobni ninka jarne xufaad lere yani iyo o koblaan inga la kulmiya gurlan haal in yani curaatan haal in kuko yani dharlaange la kulmiye jamcu caarin caarin lijamiyey curaat caaril jismi jismi shay kan oonayo qaawno oo laa sawba caleyhi jismi shay karansaarnayno curaatan haal inku ku dhar dharlaange la kulmiye gurlan haal inku ku yuub gabe yuubsho gaboono yani wa kay basadi gaba yuubsho yuubsho gabaan la kulmiye kultan may ka gore ya rasuulallah allah ilahi rasuulkiisiyo hadii kolkan dadki saasan gaawiyin he arijaal rijaali iyo wanisaa bilan jamiican haaldoyin yanduru firiyay bacdhm bacd rijaal miya ilaa bacdin firiyay oob oh, dadka damba daraan ma las firiya kolka awradi binaanka ma baaso ma las firiyaayo qaala nabi naomay gola ya caaishatu aishoy almru amarka amru lqiyaama qiyaama amarsi amarka ashaddu kii dornaash badan waay min an yuhima ini murugiliyo hum annaasa dadka dalika almadkuuru madkuurkaas kaasa murugili dharaanta eta i walaasalaam aranta kuwindaari mana langa sawaab male ahe likuli imriin minhum yawma idin shanu yugnihi of kasta may kasugnaade alla subحaana wataala shana kafilan ya haysa ma tawaasob kalku mana ofka marki wal hatawaayo inta kugaawanta anto eraw markiso ahe yani wa kay amna gabo laakin obsa hoob jarta wa obsa hoob jart inta galaasa koyto naartiba hahin gidaha ito larareebahayo inta galaasa dhiid oo xaqiiga lasurmo binaanki macsarki lasurmo yani maalintaas obsa jartreed ma jarto kalkun kaa qarqabi kaa gaawang i kaa bilang e ma jarto ri rasuulka sala allahu alay wasalam ay wa fi riwaayatin alamru amarka ahamu ki mu yani o ki dornaashi badan wa ey ashadu ki dornaashi badan o min an yandura bacdum bacd nnaas dadka bacdigood ini fiiri ilaa bacdin fiiri yani muttafaqun caleyh xadiiskana muttafaq wa gurlan macnaahu oo obsi jarto maalintaas gurlan ilam yani wa kay saaso kama khalaqna yani wa kay saas ilahay alla subxaana wataala tangariyo sidi koti sin abuurni ya sin nagaaneer ilahay kama bada'naa awala kalgin nucidu weer ilahay sidi koti sin abuurni sin nagaan koblangetin yugabetin sidii ala sin naga darlangetin yani taasu dadka bersheereed maalantaas ilaahay darsiye yani orada kaasturmaayo lankin kahoreey hadis yahay oo la darsiya nabiy llahi ibrahim way kadali ilahay cawridisaana wastaro jari baaburajaay ada kan baaburajaay rajiyen baabey baaburaja baabul koof hof sidii baabsha kubani raja sabalew may quraanka aayad kasta fi kuli ama ergaas quraanka dakis aayadoo may kawaramaasay obso naara kusheekoyaas aayaddoona raji kusheekoyaas muminiinta ilahay naxariisayo ilahay naxariisis waasaasa kusheekoyaas hadda baawlkoofa kubaneedan baawraja qaala lahu tacaala ilahay may kagoolay kulda nabi ilahi maxamedo yaa cibaadiya odoomankayo aladina odoomanki asrafu xadgudubeeno calaa anfusihim naftooda korsho xadgudubeen ay laa tagnado on goorsatan min raxmat illahi ay alla naxariisisa ka goorsatan may wer in allaha tacaala ilahay yakfir huwa ilahay dhaafay dunuuba dambiyaalya dhaafay jamiican ali dembo dhamaantisa ilahay dhaafay inahu in allaha taala ilahy huwa ala subxaana wataala alafur alii dhaafo badan araxiim naariis badan wa waqala lahu taala ilahay may kakoolay waalhe nujaazi injaaziyana ila lkafura kanoo kufriyaayo oo ilahay kakufri kaasa injaaziyana ma yani wa kay waqala lahu taala ilahay may kakoolay ina una kad uxiya ilayna una maylinin waxyooday ana alcadaaba cadaaba calaa man shasa korsha imiyey kadaba beeniyey watawalaa jeesaday xagu ku jeesadi وaqal allahu tacaala ilahay may ka goolay وaraحmatي ana naxariistey wasicad hiya raxmaday ma in waasac nagatay oo diri doonte kula shayin shay kasta in waasac nagati ay qaala allahu tacaala ilahay may ka goolay ya cibaadiya odoomankayo aladina odoomanka israfuu xadgudubeen calaa anfusin naftooda korsho ka xadgudubeen afrabuu xadgudubeeno fi ljanaayati calayha nafto dhaawacen nafto humaato ka sameeyeno walhung macsi sameeyeno laa tagnadon guursaten wa min raxmat illahi ilahay naxariistiisan ka guursateen imay wal in allaha taala ilahi yakfir huwa ilahay dhaafe dunuuba dembiyaalya dhaafe jamiican haal in dhamaantiyo dunuub dunuubta yani ilahay dhaafe waay adi dudta odoonko anagado rabishe anagado dambi sheekada ilahay dambi shay dhaafe inahu in allaha taala ilahi huwa ala algafur adhi dhaafo badan waayo liman taaba lanki taobishan alihi dembi dunuubtan dhaafaw arraximu lilmu'miniin muminiinta alihi naxariisa waay waqaala lahu taala ilahay may kagolay waalhay nujaazi unang abal gudaani ila alkafura kan kufiyaayo o yani ilahay yani wa kay ah, nicmada ilaahay sii gariya maayn ki kal injaaziyaaner ilahy kaafirkaas injaaziyaana ma walisuubya dhowtil ku abaalmariye waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay inaa una daahi kad uuxiya ilaynaa una maylinin wacyooday ana alcadaaba cadaabka ba calaa man shaksa korshay ini cadaabka i kadaba beeniyey watawalaa jeesadi waqaala lahu tacaala ilahay may ka goolay waraxmati ana naxariistay wasiad hiya raxmaday waasac nagatay kula shay shay kasiyan waasac nagati waan baab raxma ka wahy an cubaadat ibni samiti radi alahu taala anhu ala cubaad may goray kala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulsha may goray man shahida lankikir an laa ilaha ila allah ilah ma ilah kalan jana diro waxdaw munfaridan hala ilahi share laa sharika sharigna lah lilah ala sharigning lah waana muxamada nabiylahi muxamed cabd cabdllahi ilahi adon shee giro warasulu rasuullahi ali deg shee giro waana ciisa nabilahi ciisa cabdllahi ilahi adon sheeya warasulu rasuullahi ali deg shee giro wa kalimatuhu kalimatu llahi ala kalimidis ay algaahua ala ridayha kalimad ilaa maryama maryama ntiken ridi waruucun ruuci ruucgo minu min allah ilahay shay ku ahaadi minu min khalqii ilahay khalqi shay shay ku ahaadi lanki saasan rid waljanatu waljanatana xakun haget lanki rumaayo wana naara naarna xakun et adkala lahu ilahay mankaas geliya aljanata jini geliya wa calaa ma kana huwa mankaasay walihada min alcamali amal walihada ilahay jini geliye mutafakun alayh ba rajawa an cubaadat ibni samit radi allahu taala anhu qaala cubaadumay kagoolay qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasulki may golay man of al ofka shahidahu amanka giro an laa ilaha ilaha kalan jar ila allahu ilahay maayn waxdahu munfaridan aladi shareedis laa sharika sharigna lahu lilah ala shariikan lahayna lankiona giro ah laa sharika sharigna lahu lilah ala shariikan insugnahay wa ana muxamadan man shahida lanki giro ana muxamadan nabagi lama hadbadi cabduhu cabdllahi ilahay adoon sheeey warasuuluhu rasuullahi ila rasuul sheeye giro wa anna ciisa nabilahi ciisana cabdllahi ilahay adoon sheeeya warasuuluhu rasuullahi ila rasuul sheeye lanki giro wakalimatu kalimat llahi ilahay kalimadiis ay kalimadaas oo kun fayakun laka gura kalimadaas oo algaa huwa ala rideyha kalimada ilaa maryama maryam lbatol ang ridi wa ruuxun ruux iniya ruuxgo minu min allahi ilahay shik ahliy lanki oonay rumaayo ahe waljanata waman shahida lanki giro ana aljanata jinaba xakun hakato giro wa ana naarana xakun ato giro adkala allahu anahu mankaasa geliye aljanata jiniya geliye calaa maagi korshee ka geliye kana alaxado kana huwa manka bahaaday min alcamali camal haadi aad kusige walihaaday amal iyo ilahay shirka geliye a mutafakun aleyh hadiskana mutafak baaburajaye kuramay hadis wa fi riwaayati limuslim man shahida lankagiro an laa ilaha ilaakalanjan ila allahu ilahay maayn wa ana muhamadan nabagi la mahadbadiyna rasuulullahi ilahay adeegsheye giro wa xarama allahu ilahay may kuxari may kureebey aleyhi ala man mankaas korshe ilahay may kureebey annaara دخول naar naar golowsha ilahay kumanciye kureebey waay waan abi darin radi allahu taala anu qaala abu dar may ka gole qaala nabiyu nao may kagoolay sala allahu alayhi wasalam yaqul lahu caza wajal ilahay may kagooley eh? man jaa lankilikoy bilxasanati xasanad halinto lankilikoy falahu man kaasa la ashru amhali amhali lxasana xasanadaas metaliyaalshe tomonayaliy eh? o azidu ana an waaba kordhiye madikal waman jaa lankilikoy yeri alla subxaana wataaisududusua bisayiati humaato likoy fa jasaa sayiatin humaato abaalmarintie eh? sayiatun sayida oo miluha milu sayi sayidaas oo kallay bas yani waa kay misme eh, o akir ana ana dhaafeb adika waaban dhaafeeb manasr ilah baurajua waman tagaraba lanki dhawaado mini anikay shibran gadra shibrin saakado gadarsahayn dhawaado cibaadad habadid inigan dareersa saakalan gobode tagarabtu dhawaaye tagarabtu dhawaade minhu min alabdian dhawaade diraacan gadara diraacin dhudunko gadarsahan dhawaade a waman tagaraba lanki dhawaado mini anikay diraacan dhudunhayn dhawaado cibaadada sii badiyo ani in tagarabtu dhawaade minhu min alman mankasasen dhawaade baacan galnyafiriis galnyafiriisan dhawaade waay waman ataa lankiko ini aninko yamshi hal kia dareer inko ataytu anan seede man kasar walatan degdegan ka seede wa aw murtiso seelakadike seelan degdegan seede ila waman lakiya lanki lakulamo miya lakulamo bigraabi lardi ardu nugshe khadiyatan min khadiyatin gefe ardon buut gefe lakulamo laa yushriku lawidaajiyanebiyan goboday sheyan lawidaajiyan raba ilahay maahin raba kale yani yani rubaysnayna ilahay lay waaxid midis gersanyi lagitu lakulmay manka bimidlia mitl lardi arada mil she oo makfiratan min makfiratin lakulmay ya kulakulumay way rawa mahiy bab raxa bab raja mana rawa ma yuriyey ho xadiska muslimun imam muslim iya wuri an abi darin radi alahu taala an qala abu dar qala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may kole yaqul lahu caza wajal ilahay may ka golay man jaa lankilakoy bilxasanati ti wanaag badnaay ti lankilakoy falahu fali man jaa lankaasa leh cashru amhali amhali lxasana xasanadaas mithiliyaalsha tumunga e yali o misme adidu anana kordhiyey e, xasanadi goran sii kordhiye ilahi waman jaa lanki lakooyo bisayati toohum humaato lakooyo dembe fa fajazaau sayiatin humaato abaalmarintiye sayiatun layu humaatadi layu mitlua mitlu sayi sayidaas oo kale eh o misme afir ana ana waaba dhaafe adoonkaas in dhaafe wa waman taqaraba waman gofal gofki taqaraba huwa man ka dhawaado mini ana in dhawaado shibran kadra shibrin taakado gadarsa in dhawaado dhinig hendareero cibaadad habadi ana tagarabto ana dhawaaya minhu min man mankaas an dhawaade diraacan min diraaci diraacan kadra diraacin udunko gadarsa in dhawaade anin raxmada iyo tawfiikdan badiya raxmada waafajiya dambishi dhaafe waman tagaraba lanki dhawaado min ana gay diraacan hadira diraacin mudunku gadarsahin dhawaado cibaadadii hasii laablaabo badiyo tagarabtu anin dhawaadeer ilahi xadiis alqudus waa minhu min man mankaasan dhawaade baacan ganyafidis ganyafidis aan dhawaade wa waman ataa lanki koyni anin koy yamshi haliki socda in koy ataytu seede mankaas harwalatan degdeg iyanka seede alharwala maylaray nawcu min aljaryi nooco roor kumide wa degdeg anka seede o umuursidon sihilaaskasiya a yani wa kay aman lakiya lanki lakulmo nialilakulom bikuraabi lardi oo yani wa kay arada mugshe oo khadiyatan min khadiyatin gafe kalakulom arada buut oo dambe usoo jiido ilakulom laa yusriku halan liwidaajiyaanibiyan goboday shayan shayin liwidaajiyaan lakitu lakulome hu man kaasa kalakulome bimitla mitl lardi aradi mitl shee kalakulome oo makfiratan min makfiratin ba raju ba raju ayrawaama yuri deska muslimun wa macna alxadiisi imam nawawi raximah wali labdan baan i wali fasirin baan labdiya fasire wali hada may fasirey muxadis wa wamacna alxadis hadisi macnaashay maybuwa man tagaraba lankia dhawaado ilaya nantika bidaacati daacadahe inka dhawaad ilahay wala lanka dhawaadaw daacadiisu wama tagaraba hadiski hay fasirshi e odonga inka dhawaadaw wala yani kafarweli wala kujeelan badiyima inka dhawaadaw yani inti marka dembi cibaada sunada badiyaw marki ilah an kujeelado hadiski raayo kalku ilahay may lanka dhawaaday daaci lanka dhawaaday waman tagarab man tagaraba lanka dhawaad macna alxadis man takaraba lanki dhawaad ilaya bidaacati daacadahen dhawaad takarabtu dhawaada ilayhi ilaa man mankaasan dhawaada biraxmatiy anin raxmada n badiyen waasaa wain zaada huwa manka di kordhiyo oo cibaadadi daacadi kordhiwa zidtu anin araxmata anin raxmadiya kordhiyo fa in atani hadi inkoy odoonka yamsiy soo socda inkoy ay wa asraca ka degdego si daacati daacaday ka degdego daacaday badiyo ma hataytu anina sale abdigi harwalatan degdeg ay sababtu shibay aleyhi alalabdi odoon korshe araxmata naxariisay ka shiba watabaktu n la dhagtamey hu cabdigian la dhagtamey biha biramati naaristosyade degdeg kasiyaw walam uxawij anaana man dhibaato man dhibaato hu cabdigi man dhibaato geliyaw ila lmashi socod alkasiri far badan man dhibaato geliyaw fi lwusuli deero dhahadiya ila lmaqsudi dantis deerila dantis walika deeraw dhib badan madeersiya fudeeda kasiya ilahi inti bada cibaadada badido ilahay she dareerka ilahay norakin galan goblew wa guraab lardi arada mugshe bidami lkaafi kaafka gotelaafi guraab wayugaal bikasriha kasri kaafi giraab walamu godow go guraab leeriya waan asaxu asaxnimo badan wa sharu mashhuursan wa macnaahu macnaa biguraabi lardi macnaheed maybo macnaahu macna alxadiis mayle wa maa shay oo yuqaaribu huwa maagan dhawaadaw mil aha mil alardi arada mugshe walan dhawaadaw saasa lalajeed wallahu aclam ilaah waan xaqiiqada og laakin saasa maleeya yeri abdullah yani imam nawawi yaxya bin sharaf raximah llah ay وan jaabirin radi alahu taala canhu qala jaabir may ka goolay ja acraabiy lanko reer baadiye wa ila nabiy nabonkoy sala الlahu alayه wasalam faqala acraabiy acraabigi meeray ha ya rasuul الlahi ilahi rasuulkiisiyo mal mujibatani lamad wala waajibiyaang may mal mujibatani macnahu alkhaslat lmujiba liljana wاlkhaslat lmujiba linaari khaslada jina waajibiyaas i aranto oo naar waajibiyaas mayo lamad waajibiyaang may mal mujibatani lamad wal waajibiyaang may malkhaslataani muujibataani lamada khasl oo wal waajibyaan tona jino waajibiyaaso tona naar waajibiyaas may ato lama aramooda jaran tona jino waajibiyaas tona naar waajibiyaas mayi mana faqaala nabiyuna umay kagoolay sala allahu alayhi wasalam ang maata lanki geeriyoodo laa yushriku halang lawidaajiyan bilahi ali shayin shay lawidaajiyan geeriyood dakala wa mankaas aljanata khasladi oo jinada waajibiyaas waman maata lanki geeriyoodo yushriku haal lawidaajiya bi bilaahi ali shayan lawidaajiya dhimadoon kusoo mushrik ya ilahay sharig welaw yani dhimadoona dakala aman kaasuduna naara naara gale lamada bujibasenka siduu ahay rasulka kalku may xadis dhinigona law raja balhoob lamada bing rawa mayura hadisku muslimun an anasin radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nabag wa mucaadna haal radifu radifu nabiy nabag reesaarti ay cala raxli kibdo korsho reesaarti ay ya kaala nabiy ka golay ya muca kultan may ka golay labayka ka ajiibi ya rasuul allahi wasacdayka ka ajiibi qaala nabiyna umay golay ya mucaad mucaado qaala nabiyna umay ka golay ay may qaala mucaad meera labayka kaajiib ya rasuul allahi asxaabdayka kaajiib qaala nabiyna umay golay ya mucaad mucaado qaala yani mucaad may ka golay labayka kaajiib ya rasuul allahi asxaabdayka kaajiibi salaatan qaala salaata sida toogya saas ka golay qaala nabiy nawa may ka golay ma min cabdin wadong ma jar cabdigaas oo yashad huwa cabdigu sugiya giraw ma jar yani waa kay an laa ilaha ilaha kalan jan ila llahu ilahay waana muxamadan naba lama mahadarin cabd cabdالlah ilahi don shay rasul rasullahi ala rasul shay giraw majar sidkan saadigan haliki run sheego min galbi galbi sheegi sheega kurun sheega ilaa xarama allahu ilahay ku xarimeehu cabdigaasoy ala naari naar alahay naara ku xarimeehu qaala mucaad may ka golay ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo afalaa ukbiru ana ana man kabraayo biha bilbishaarati bishaaradan tanga anaasa dadka min sheegayo fayastabsiru reed bishaara islaayan qaala nabiy may ka golay idan hadii as dadka in sheegdo istakilu tala saardayan daacadiya gaabiyaya inin sheegdoy faakbara bis may abari reed inin sheegdoy faidan yatakilu tala saardan e yactamiduna uskadayan cala dahiri hadi bishaara bishaarada ahlu tawxiid bena bes diyeediya gobsadayan tawxiidki bes ekdigayan cibaadadii kal gaabiyaya inin sheegdoy yani reed fayakfiluna an lcamali camalki dhonga hilmaameen inin welo cibaadada lamba dadaalo lafadey yani wa kay falyatanafas lmutanafisuna wa tartan alka jaray lama tartamo lafadey aakira tartanka abaalgudteyna la hele addunya tartan dadkadhan tartanka jira abaalgudteen ilaahay subxaana wataala dhowti bii doon ahay walaago yaro abaalgudaad addunya dadasi silanka faraxa maragna kadoron iyo aakira jar tartan oo lakasta aakira jar mana oo tar yani abaalgudteen la hela faakbara mucaadon mucaad reed kabari biha bilbishaarati bishaaradiya kabray cinda mawtihi yani waa kay mawti mucaad yani mucaad yani geeridiis agdiye tahay ye yani sheegi ta'asuman liajli ta'asumin dembi koobsadaw daraadeed خوفa min اlimi mana fi katmi hada اlcilmi cilmagan qaridi ama lakin igaabe usoo leey yani marka dembi sheegiy an anasin radi alahu taala anhu an nabiya sala الlahu alyhi wasalam ay nabag wamucaadn haal walhaal ana mucaadan jumladan haaliyo ana nabiya kabarshi hora jart jumladan dahay jumlo oonayo yani dhahda galiyo masala muctarile waay wamucaadn walhaal ana mucaadana radifu radifu nabi nabo reestarshe ala raxli kibdo korsho tibdo oo gurbog rasuulka saarnyi gadaalsasuna fidi ya qaal anabiyu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam ya huwa nabag may ka goolay jumladu muctarido jumladaas xaalade qaala huwa nabag may ka goolay ya mucaado mucaado labay gaala gaala mucaad may ka goolay labeyka ka ajiibi ya mucaado mana ya taxarfunidilr lambacdlankanaadi lanka marki mir dheer koo jar ya ya zaydo yaras korangaylas markaas laakin hoob gofka baala roog azayd azayd zado baalali roog ya hoob afkala deeglan dheer langnaadiye hadda mucaad oo rasuulka sala allahu alay salam gurbaga saaranyi reerki inti laybisuna saaranya baalizayrog ya mucaado tang naadiyahay lanki caribisi kasaw hooba gofkon ya mucaado ya hiblow kero waan baalis roogdo lankin geeg may koofadeeya rasman arib lan may wali xaraf oo bacid lanka naadiya kinka naadi ya mucaado kolku mucaad hooba kasay caribidi afsho bahay ya mucaado salari mana markaasa jeesreh rasuul geeg may kin sheega waa nido oo bacid lanka naadiyahay kin naadiyahay ya mcaad qaala mcaad may kagoolay labayka kaajiibi ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kaajiibi wasacdayka kaajiibi ijaabatan bacda ijaab qaala may kagoolay yani wa qaala nabiy aw may kagolay ya mcaad mcaado qaala mcaad may kagolay labayka kaajiibi ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo kaajiibi wasacdayka kaajiibi qaala nabiy nawatananag ya mcaad antaas maylan walaysay faylahanjeesado walaw haln sheego lalaysay fayla dhabangeron gobodo yaw mana ya mcaad mcaado qaala nabiy naga qaala mcaad mcaad may kagolay labayka kaajiibi ijaabatan bacda ijaab ajiibo oo bacda ajiibo e ka ajiibiyo ya rasuul allahi wasacdayka ka ajiibi ijaabatan bacda ijaaba sacdayka i labeyka sku mid lay calaa suurati lmusana musana suuradiiya kusoodan waana jamc yani sido oo kale labeyka ka a ajiibi ijaabatan bacda ijaabatin bacda ijaabatin ka ajiibi huwa kari huwa kari macnaa saas qaala nabiyuna umay ka gooley min cabdin odoong majar cabdigaas oo yashad yashadhu cabdiga giraw an laa ilaha ilaha kalanjan ila llahu ilahi mahayn waana muxamadan nabay lamaxadbadin cabd cabdالlahi ilahi adoonsha i giraw warasuul rasuullahi ali reegsha i giraw majaro sidan saadigan haleyki kurun sheego min galbi galbisheeni kurun sheegayo oo munaafiqin hayneed dabna ku ese ilaa xarama allahu tacaala ilahay ku xarime hu cabdigaasa ku xarime cala naari naara ku xarime maay ahlu tawxiidkas eh ilahay naar ku xarime qaala may kagolay goolay ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo afalaa ukbiru anaan makabraayo biha bilbishaarati bishaaradan tangay annaasa dadka man sheegayo fayastabshiru reed bishaaraysadaan qaala nabiyuna may may goolay idan markaaso yatakilo tala saardaayan yactamiduna cala daahiri hadihi lbishaara bishaaradan tan ee daahirta waa iskudaayan fa abira yani fa abara huwa fa abara mucaad mucaad kabray biha bilbishaarati bishaaradiheeda kabri cinda mawtihi mawti mucaad mucaad geeridii sabdiya taaduman liajli taadumin dembi koobsadaw daraadeed iya insheegi wa xadiidkana mutafakun aleyh wagawluhu gawlun gawluhu gawlu raawi taawo goolshay taadumanka gool iyay kawfa nafso min alismi dembi koobsadaw fi kasmi hada alcilmi cilmigan kan e isgariyaw dembisha soo koobsadaa in sheegi wa ila cilmiga la gari dembi leta وعn abi هurayrata رadi الlahu taعala anhu o abi سacيidin الkudri رadi الlahu taعala anhu shaka raawi raawigiy shakiyay walaa yaduru shaku shak walma dhibaayo fi cayni saxaabi saxaabigi entis entis laki shaki saxaabi lay maaho saxaabi laki shaki liana saxaabata lianahum ana saxaabata kulum kulu saxaaba cudulun adilin wa qaala kul qaala axaduhuma lamada koo shakiyaado may ka gore lama kana marki asalay gazwatu tabuk marki asaliya asaab anaasa dadka ma siitay majacatun gaaja siitay fakalu mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo low adinta ningadinta lanaun fananxarna dhundhawno lawaaxiyana gaadidyaalkan gorbiyaalkan goorisan faakalna angna wadahna subogsan lakana asan saasafaylayti faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsima gore ifcalo falaaf faja cumar gooriya manaa lambahlis goori neefkiskasa farafadi goori sudoyle markaasa faja cumar filin goorin cumar koy radi allahu taala faqaala cumar mel ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo in facalta ati ada falo ada saas weelo iyo weel adeerti luweeloob oo namba neefkis hali iska safaraay gooris markaas ladahar wer gaadidki yani yaraade walaakin yani gaadidki yaraade laakin sokalku faylat hadii ana sheegoon yani taladaas etu talale walaakin udco n weer hum annaasa dadkan weer musaaxibiina hala saaxibsinyin bifadli azwaadihim saheyaalkoodii oo dheeraadka lisaaxisiyin lam wari sahay dheeraada wadado sheena dhe dadkan wel garaan hal weelo hal aruuriyo garaan meelaka kosa uma adcu llaha ilahay tog naum linaas dadka intog alayha alal ahay alayha alal azwaadi zaadiyaalkaaso ilaahay intog bilbarakati intog lacala allaha ilaahay may xaqiiqikeeya an yajcala alini welo fi dalika fi dalika almajmuci kan laakulmiyay dhacaamkaasoy eh albarakata ilahay welo mudunya dadka dhan anfac is faqaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka taladaas haylanjeedi waana gaadagi nacam eri rasul faylatasaasa wele ay naam fadaca nabiy nabag n weri binidcin masaliya n weri abasad nabiy nabag an annica masalagya fidi uma daca nabiy nabag n weri bifadli azwaadi azwaadi naas dadka sahayaalkooda iyo faadilka yan weri dadka sahaytiya oo dheeraadke yan weri fajacala rajul rajul may gudagalay lam wali oo dheeraade gabo oo ragie oo wal raashin oo baain e sheeno ladar fajacala rajul rajul may gudgalay yajilukya bikafi urati galamto morde lakooya wayaji laakar kanka lakooya bikafi tamrin galamto buto timire lakooya wayaji laakar kanka lakooya bikasratin manfado lakooya lam wali haya dhisheen korku masalaa korshay laadhoobi laatubi mana hata jatamaca ilaa kukulamo cala nadaci masalaagi korshay min dalika almadkuuri madkuurkas kaasa shayin shay kukulam shaygo yasirun yar masalaago le lam wali hay miro lasaari waliyara nagale fadaca rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay toogi allah taala bilbarakati ilah dacankin in barakeed uma qaala nabiyna umay ka golay kuduu gaadada fi awciyatikum lam walshi lakoy lamb wali oo araare iswedo if wedodo lakoy lari mana uma qaala nabiyna umay golay kuduu gaadada fi awciya fi awciyatikum weeliyaalkin ka gaadada lamb welshay buysado leri walaali masalaki jarangada bigudrat illahi taala badadayan walnamaadaw ma eh weelka kabuysay kanay buysade bae kanay buye waa ku faakadu gahay gudgalen faakaduu gaadadeena fi awciyatim weeliyaalkoodi ka gaadadeen xataa ma taraku inkutama fi lcaskari idinka datisun kutabna wiaan weelan kutabna ilaa malauhu malau buyan wala adin weel kala koy hibil adin misheelato lankas lankabuy mana waakalu waana amin xataa shabicu wali markaas kuinahayn amin hataa shabicu ilah kudherigan wafalala may faadil nagaday weli wal dheeraade masalaa korshii saaran mucjizadiidi mana mucjizo dhacan badadaw mucjizo bi badadaayo rasuulka bi farnyaashi kuburkudaayan biyo badadaayano tantaas of kuwaytaysdaayana jarti dhacan badadawna waa ku weelki bacan badado faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki markaasa may ka goray marshaaikantua baabka midninkuwafaga ashhadu an may garay an laa ilaha ilah kalanjan ila allahu ilahay mahin wa ini anina rasuul llahi ilahi ideegshay aha laa yalgaa malakulum allah taala ilahi malakulum bima multabisan hal lka yani wa kay lisaahi kadhehenyi bima bilkalimatayni kadhehenyi cabdun udog malakulum ayru shaakin aley ki shakisan reershay oo fa yuxjaba lixijaabo reed ani naari bawrajo naaro ka ijaabareed lan twxiidkan haysadlayna rukrijaaba midiyaasoeri rasuulka sala allahu alayه wasalam rawa ma yuray adisana yani muslima imam muslim iya wuri waan abi hurayrata o abi saciidin alkudri shakraawi shaka raawi raawig radi allahu taala canhuma shaka raawi raawig shakiyay walaa yaduru shaku shakan walma dhibaayo fi cayni saxaabi lan saxaabi ee cayntis daatidka shakiyan walma dhibaaso may wali lianahum ana saxaabata saabag dhamaantiyo kulum kulu saxaaba cudulun cadilin aha qala nabiy naumay qaala axaduma qaala axaduma lamadi koosho abu saciid eh mis abi hurerki hado koosho meray lama kana lama xasala marki xasaley gazwatu tabuka tabuka dulimaadkeed marki xasaliye asaaba naasa dadka maasiibay tabuka gazwadi gazwadi rasuulkan gudamboytay waanan ka dhirir badnaayta halbil meelisoodaw ya rasuulka yani imbahi tabukadaasay wakti oo gaajo jarto abaar jarto beero markaase karahayaano eedan dhib badan yahay kuleela jilale kolkan reer tabukadaasa rasuulka imbahi dadka gaajo asiibtiyo asaaba naasa dadka maasiibtay kumanka uyakafeen majaacatum gaaji asiibti faqaal asaabti melan ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo gaaji dad hayde lo adinta adeedanto lana una ning edanto fananxarnaa dhuondoonyo nawaalixana yani gaadidyaalkan ibilana la ibilana geelan geelan oo un kasafaraan neefshay kasafaraay goorisod faakalnaa aangno wadahna subugsano yani waa kay saas weelna lakana axsan lo horteeda langalang hortilatilera lakana axsan waay saas safayda hadalahayti sidee utan yeede faqaala rasuulu lahi sala lahu alayه salam ilah rasulkmfal falas oo gaajadaas deertilam leefshay goorisuday faja cumar cumar iya koy radi lahu taala an faqala cumar mere ya rasul dadka la ilahamiya ka jali rasul yani waa fisado oo xageena ka ilahamiyayo waana sidi saas sidi isweel sida halweeloy leeraayo waana xageenagalaas kalku mere faqala cumar mere rasuul allah ilahi rasuulkiisi in facalta hadi ada falo ahi adasaar samayto oo langaargo gurbishay goorisod e markaas kala dahru gaadidki yaraadew gabalkan halbil meelinsooda linjeed yani kalkun lam gurbishi kasafar fadiho goris daadiski yaraade hadhowti lugaaya dadkobadaas walakin udcu anta ad rasuul ala n wer annaasa dadka n wer bifadli azwaadihim musaaxibiin baa musaaxibin ere musaaxibiina haa lasaaxibsayin n wer bifadli azwaadihim azwaadi dadka sahiyaalkooda faadilkooda lasaaxibsayin sahiti oo dheeraada oo gaban n wer uma adcu laha ilahay tog lahum linaas dadka alaynaha ala yani ahay uma adcu laha ilahay tog lahum linaasi dadka ilahay n tog alayha ala azwaaji zaadiyaalkaas korsho ilahay intug bilbarakat intug ilah yani raashinka ni barakayde lacala allaha ilahay may xaqiijikeeya an yajcala huwa alini weelo fi dalika dacaami dacaamkaas lahakuusaw albarakata barakawaliya ilahay gagikeeya fakabes faqala rasuul lahi rasuulka talefayloobnisheen ataatuku ka hadli jari faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshanay goray nacam ha fayles fadaca nabiy nabag n weeris marki binidcin masali n weeri fabasd nabiy nabag fidih anicama salaaga fidi uma daca nabiy nabag weri bifadli awaadim ayga bifadli awaadim awaaadi naas dadka sahiyaalkoodi oo dheeraadka yanka weri lamba sahi dheeraad gabsheen fajacala rajul rajul may gudgalay walyar langmalaasmale lamoysihaelsheen fajacala rajul may gudgalay yajiyhua rajulki lakoya bikafi zuratin galanto moode lakoya yani wayaji alaakharu ka kalena lakoya bikafi tamrin galanto guus oo timire lakoya وayجul akarkan kalen lakoya bikasratin manfudo jabshe lakoya حata اجtamaca ilaa kukulmo cala nadci masalagi korshay min dalika طacami طacam kas kaasay shayn shay min dalika almadkurin arkos madkur kas kaasay shayin kukulom shaygo yasiru masalagi lam walaago gobol gobole faranga meri kukulomi kolku fadaca rasuul الlahi sala الlahu عalayه wasalam ilahi rasul shay tooge bilbarakati barakitog ilah طacamka nin barakeer uma qala nabiyuna umay golay hankudu kaadada fi awciyatikum weeliyalkin kaadada weeliyalkinka kaadada lamba weelshay guysuday fakad wasatikaden fi awciyatin ciidanki on lamba welshe buisrifiyo mucjizu mana ay fi awciyatin weli halkoodi kakaaden hataa ma tarakun kutabna fi lcaskari ciidanka daadisin kutabna wicaan welan kutabna ciidan ciidanki tabuku markaasun socdi welan kutabna ilaa mala u buyen alwicaa wel lanki buisra buisri lanki mabunayn walan buyi wa wa kalu timirta i ngoonfadina ameg hataa shabico ilah ku dherigan wafalala may dheeraad nagday fallalatun wal dheeraad a wili wal dheeraad a magaarki korshe wili wala faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulki may ka goolay ashhadu an may iray an laa ilaha ilaha kalanjan ila allahu ilahay may wa ani anina rasuulullahi ilahay ideegshay ahaa ya giraw mana laa yalka malakulum madhimad mana malakulum allaha taala ilahay malakulum bihima musaaxibe musaaxiban haa la saaxib sinyi bihima bilkalimatayni lamadan kalima kalimatu tawxiid shahaadateyn kusoo la saaxib sinyi cabdun odon malakulum ilahay malakulum odon dhimada ilahay lakulum aayo shahaadateyn kaas wedood lakulum majer ayra shaakin alayki shakisanayna oo fa yuxjaba reed laxijaabo an ljana laku xijaab madiyaaso eri rasulka sala allahu alay salam rawa baa raja waay baa rawa ma yuriy adeedkana muslimun imaamu muslim iya wuri waay wacan cubaadati bni malikin ismaan binu malik wallahu alam